بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وهذا بيان أمور مفيدة في ذلك waxaan ku dhex jirnay kitaabaة الxadiiث nabiga xadiidkiisa sida ay haboontaha in loo qoro sidaan waxna loogu darin waxna aan loogaga reebin dadaal dheeraad in la bixiyo weeyaan لأnnahu waa waxy min الlahi taعaalى maqruء bmacnaahu la blafظih أxaduhaa ynbغي an yakuna اعtinaaؤه min byni ma yltabis bضبط الmltabis min asmاء الnaasi أkثar fainaha la tustdrak bاlmacnى wala yustadl عalayha bma qabl wa bعd nuqtada ugu horeysa wuxuu leeya musanifku yanbagi waxaa haboon yanbagi fi lmutaahiriina bimacnaa yustaxsanu wayundabu wayuf wayakunu afdal saasaa lagala jeedaa laakin cinda alqudaama wa fi asli luga bimacnaa yajibu weeyaan wamaa yanbagi liraxmaani an yatakida walada maadi hadii lagu daray marka yaxrumu bay noqotay marka horena yajibu ba yahay marka yanbagii an yakuuna ctinaauhu waxau ka murgayo ou daryeelka siinaya inay ahaadaan min beyni maa yaltabisu waxa isku darsamaya gudaheeda waxyaalaha inuu mudnaan siiyo ay habboon tahay bidabdi lmultabisi midka isdhexgalay oo la dabdiyo oo min asmaai innaasi dadka magacyaalkooda kamid eh akthar waxa kale ka badan wuxuu leeyahay shayga multabiska a ah in la dabdiyo imaa biالnaqdi wa imaa bishakli waatan soo dhaafnay iyadoo saas ay tahay shayga multabiska o dhan layska rabo yaa si gaara ahaane asmaadi in haddana la rabaa fa inaha laa tustadraku bilmacna macna tusinayo oo asmaadi khata-eeda lagu haleeli kara ma jiro walaa yustadalu calayha wax loo daliishanayana ma laha bimaa qabl wa bacdi isimkan hadduu xanash yahay iyo hadduu xanish yahay in sidiisa aada kor u xifisid mooye siyaaq laga fahmi maayo oo kudhaha siyaaqan wuxuu tusinaya isimkan inuu bifatxi ilxaa u yahay kanna uu bikasri lxaa u yahay wax siyaaq ku tusinaya malaha isim kasta in loo kor istaago oo sidii uu yahay loo xifdiyo yaa la raba liannao asmaadii waxa weeyaan icraab tusin mayso siyaaqna ma tusinay marka laa mafara min xifdiha calaa maa hiya caleyh bitalaqi shiyuh ninkaa magaciisa muxuu ahaa adi ma bedeli karti ninkaa magaciisa muxuu ahaa sidii uu yahay loogu dhawaaqi jiray ama nisba ha noqoto ama laqab ha noqoto ama isim jaamid sidiis in loogu dhaw asmada way ugu adagtahay waana imaa doontaa far meel dhan ku gaariyeri doona ayib maala hadda cabdullahi ibnu salaam salaam miyaa mise salaam adi wax maka bedeli karti ninkaa magaciisa salaam u ahay mushadad ah waa sidiis in loo xifdiyo kanna salaam waay kan cubaado waa kana cibaado weya sidiisaa loo xifdinaya laakin ma taqdir an taquul Eh, kan wa waa la iska godi karaa lannahu aslu luga la ma dhihi karaysi lannu masaadir ma aha asmaa lmacaanina ma aha athani yustaxabu fi lalfaadi lmushkila asmaada ishkaalka alfaada ishkaalka uu ka imaana waxaa la sunneeya an yukarira dabtahaa inuu ayada dabtigeeda soo celceliyo bian yadbitahaa inuu dabtiyo weyaan binaqdi washakli weyaan fi matn kitaabi kitaabka gudihiisa uma yaktubuhaa inuu qoro weeyaan qubaalata dalika fi lxaashiyati mufradatan xaal ay tahay mid laka keli yeelay madbuutatan la koobay fa ina dalika mathalan kelimadii sadarkii ay ku jirta xunaysh ay ahayd markaa yani xadi waad goday nuunkii waad kordhigaysaa shiinti dhibacdeeda siinaysaa dabti fi daakili lmatni waa markaa sadarka aada dhamaysid yaad haddana horteeda iyadoo mufrada xaa nuun shiin aad ka dhegeysa fiiri marka kelimadii fii daakili lmatnina waxaa weeyaan waa dabtisan tahay iyadoo lakala googooyo mufrado kale ah xuruufteedi kala wadatane horteedaad ku qoraysaa marka waxa weeyaan inay sidaa sax ku tahay xuruufteeda ay ka kooban tahayne hadihi halaatha almufaraqa inay tahay weyna waa la fahma malaynasa taas wey marka an yukarira dabطha ban yadbطha fi matn kitaabi uma yaktubahaa inuu qoro qubaalata dalika sadarkii markuu dhamaaday hortiisa ya waxaad ku qoraysaa fi xaashiya xaashiyada iyaga waxay iska leeyihiin hadeertaan atraaftaas waraaqada ka jirta xaashiya iskale laakiin hadda xaashiya isilaaxeena kan hoosaa la kan dambana waxaa weeyaan jawaanib waa marka xaashiyadii mufradatan madbuuta kelimadii oo mufrada bimacnaa tufaraq kalimaatuha xaa nuun shiin oo kale sidaan idin sheegay madbuutata fa ina dalika midkaas ya ablagu ku xayl dheer min fii ibaanatiha in ayada la cadeey wa abcadu ayadaana ka fogaal badan min iltimaasiha in isku dhex darsanto sidaasa ayaa la doonayaa buu kuleeyahy wama wamaa dabطhu fi ahnaaءi اlasturi rubamaa daaklahu naqtu gayrihi wa shakluhu bimaa fawqahu wa taxtahu hadda wuxuu soo yihi kelimada oo iltibaaska ku jira horta ida ha dabdiyo haddana waxa weeyaan horteeda xaashiyada meesha ay warqada ka banaan tahay ha ku qoro laakiin isla sadarkii naftigeeda markii aan xunays qornay isla sadarkii dhexdiisa ku qori mayno xuruftii oo kala tagsa oo bmacnaa dabtigii mfaraqa ahay fi daakili suduur gelin mayno se leesh waxau ku leeyahay waxaa dhici karta inay wax kale ku darsoomaan wamaa dabatahu fi ahnaaءi اlasturi asturta gudaheeda wuxuu ku dabtiyo asturtaas waxaa weeyaan kelimadii intaad ku qortay korkeedaad ku qortay maalan asturta dhexdeeda waa xunaysha intaad ku qortay sadarki iyo sadarkii udhexeeya iyada korkeeda adana iyadoo xaa nuun aad ku qortay kelimadii saxda ahayd oo isqabsadeen hoosay ku taalla kii kaloo lakala geey xaashiyada ma aadan gelinina fii wasati satri bayna satrayn ku qortay waa hal xaalo a haddaad siaas yeesheed rubamaa daakalahu inay isgalaanaa dhici karto naqdu gayrihi ayrkiisa dhibacdii aada siisay liannahu sadarkan iyo sadarkan waxaa u dhexeeya haddii dhexdooda wax lagu qoro dhibacda aad kan siisid iyo kii hore dhibacdiisii hoosaysay yaa isku darsamayso rubamaa daakalahu naqdu gayri wa shakluhu iyo iyo shaqalkiisa mimaa fawqahu waxa asiga ka dareeya ku darsamaya iyo wa taxtahu haddii aad tidhaahdid kelimadan dabdigeeda bayna satraynan ku qoraya lagama aaminahaa midka koro iyo midka hoose ama shaqalkooda ama dhibacdooda isku darsamaa markaasuu laa siyamaa cinda diqati اlkhai khadka markay daqiiq tahay oo yaryar tahay iyo wadiiqi اlasturi asturtana markii laysku cariiriyo maba kusii jirtaba haddii loox la shiilay ou yahay oo laisku dhowey suduurtiisi adkina la yaryaray haddii aad tiraahda bayna suduuran dhexdooda wax kusii qoraa taas maba ku jirtaba in isku dhexyaacayso sidaasaa loo leeyahy وبhda jarىa rasmu جamاcaة min ahli الضبط وبhada midkaanu jaraa ku socday rasmu جamاcaةi oo min ahli الضبط kamid ah oo وبhadada labada waa loo dhigi karaa in laga bixiyo midka dabdiga ah oo xaashiyada la geeyo oo bayna suduur aan lagu qorin jaraa rasmu جamاcaةi min ahli الضبط oo markaas sidii asiga oo kuwada ay tahay ama midka aan kaaga digay oo ah in dabdigii kelimadii la dabdinayo bayna sutuur lagu qoro inkastay xuntahay dadaa sameeyey labadaasba waa dhici kartaa waladhar waa midka hore oo asiga soo wadi oo inaan la dhex jirin suduurta ah athaalithu yukrahu lkhatu taqiqu min gayri cudrin yaqtadiihi marka wuxuu ku yiri yukrahu waxaa la nacaa alkhatu taqiqu khadka oo aada u yaryahay min gayri cudrin cudur keena axsoon jirin min min gayri cudrin cudur la-aan cudurkoo yaktadihi keenay haddayna cudur jirin in khadka la yaryareeyo sideedaba ninka taalibu cilmiga ah, inuu mudakiraad iyo dafaatir inuu leeyahay fawaa-id ko dhan uu ku qortaa la rabo markuu waxaas uu qorayane khadbayin ah oo wanaagsan lana akri karo xataa bacda mowtiga yustafaad uu noqonay cilmi yuntafacu bihi oo hadhowti daba maanta darsi aad faatay ama mas'alaa soo diyaarisay haddaad adan wixii taqyiidinin laba maalmood kadib waa waxa weyaan farahay ka baxayaan marka weligaaba nin mubtadi ama dhaafaysa marka waa inaad usuul leedahay matalan fiqi baad diyaarinaysaa inay abwaab kugu diyaarsan tahay baabu طahaara baabu salaad baabu zakaat masaaisha isha cuyuunka maca adilatiha ah wamaa qiila fiiha inay marjic kuu tahay oo aad intaasoo dhan shibu maxfuud ay ku tahay hadhow didama mutaalacada aad ku darsanaysa laakin haddaad wax kasta tirahda aan istanif marjic aan ku laabtana malihi waxba oo cilmi ku hagaagaya ma jiraan marka taas rabaa markaad qoraysid adiga waxaa weeyaan dacfi lbasara kugu imaan karo eh, tanaaqus lfahmiga kugu imaan karo wax la oo la fahmi kara inaad qoratid ruwiina an xambal bni isxaaq waxaa noogala wariyay qaala inuu yihi ra-aanii axmed ibnu xambalin aya arkay wa ana aktubu khaطan daqiiqa anigoo khad yar yar qoray faqaala wuxuu ugu yihi buu ihi laa tafcal ha samaynin axwaj maa takunu ileyhi markaad ugu baahi badanta yakunu ku khiyaanay maalin aada ugu baahi badantahay fahmigaada u daciifay taxsiilkaada cilmigeedana u daciifay oo aada leedahay wixii aada yaraanti ku qoratay aada maanta ku baxsatid adaan akrin karayni marka maanta si fiican wax u qora baa lagu yihi wabalaganaa waxaa naga soo gaaray buu yihi can bacdi mashaayikhi annahu kaana wuxuu idaa ra-aa khadan daqiiqan khad oo aada u yaryar hadduu arko qaala wuxuu dhihi jiray haadaa khatu man laa yuuqinu bilkhalafi min allah haadaa khatu man shaksi khadkiisa weeyaan qoraalkiisa laa yuuqinu aan yaqiininaynin bilkhalafi min allahi ilaahay inuu u bedelayo wax ka fiican ou siinayo waxaan uu leeyahay dadkii horo waxyaalaha ku ximbaari jiray inay khadka yaryareeyaan waraqan wax lagu qoray qaali buu ahay ninkiina faqiir wa waxaa laga yaabaa dhowr warqad inuu dinaar ama dirham uu ka soo bixiyey waxaa rabaa marka akbar qadri mumkin inuu ku qoro tii baa waxay keenaysaa inuu aada u yaryareeyo marka dadka marka la arkay ninkaanu saan u yareynaa waxaa ku ximbaarayo bakiilnimo uu ku bakhiilayo warqadii marka dadka ka hadlay waxay yihahdeen waa nin rumaysnayn ilaahay inuu wax siin karo markuu saan isku yareynaa inuu si fiican isaga qorto ilaahayna uu ka rajeeyo inuu dhaqaale soo geliyo oo warqad kale uu ku gato laakiin waa nin dhahay intaanaad haystaa wax kale fara kuguma jiraan intaan ku dadaal keli ah macnaha waxa wey yaqiinuhu fi llahi wa anahu yucطihi khalafan ya daciifa fahim saas wey ayb wاlcudru fi dalika marka markii hore wuxuu soo yiri min gayri cudrin yaqtadiih cudurka muxuu noqon karaa isweydiina waa kana cudurki wuxuu iri cudurkii waxa weeyaan wاlcudru fi dalika huwa mithlu an laa yajida inuusan helin waayo fi lwaraqi sacatan dheeraad mabahaayabu laa yajidu fi lwaraqi sacatan macnaha macluumaad badanna waa rabaa intuu warqad haystana waxweyn ma aha wax yaroo kooban wa ko aw yakuuna raxaalan inuu noqday nin safar badan yaxtaaju inuu ubaahan yahay ilaa tadqiiqi lkhadi khadka inuu yaryareeyo liyakifa calayhi maxmalu kitaabihi kitaabka inuu hadhowti in la qaado u fududaado iyo wanaxwhaada cudurka waxa keeni karay kamid tahay waxa weyaan safaraa ku jirta ama sheika wa imleynay inta aada haysatid waa wax warqad yar sheikana wax badan uu meerinaya maa cindaka shay shaykani marka qad yakunu hada mima yaxmiluka cala tadqiiq waa hal nuqto wa ah. nuqtada kale nin oo safar badan aad tahay meelo badan aada u socota haddii qadki aada u aweynaysa waraaqihi a badanaya si waraaqii u yaraadaan khadki baad daqiiq ka dhigaysaa sidii marka waxaa laga yaaba ninka alfi kilo alfayn talaata alaaf kilo buu lugeynaya markaasuu jiraabkiisu kutubti ku wataa oo roobkii uu ka ilaalinaya oo duruufti waxaa laga yaaba kabi xataa inay ka dhamaadaan duruufta laga soo maray cilmi alxadiid wax la koobi kara ma marka taas waxay keeni kartaa acdaarta kuu keenaysa inaad wixii aada yaryaraysa alraabicu yakhtaaru lahu fii khatihi ataxqiiqa duna almashqi watacliiq yaktaaru lahu waxau doortaa fii khatihi qor-aankiisa ataxqiiqa wixii inuu sugo taxqiiq macnaha waxa weyaan xagga dabdigii xagga tabyiinkii xaggii qawaacid اlimlaa taxqiiqi saas wa duna almashqi watacliiq almashqu waxaa la yidhaahdaa waa surcat اlkitaaba maca cadami taqayudi bilimlaa biqawaacid اlimla wixii waa qadki waa yaryar tahay deg degna waa ku jiraa waxyaalo badanna qawaacid اlimla maa yaltazim kaasaa waxaa la yihahdaa kaas waxaa la yihahdaa mashqi kelimadan musطalax oo nimankan samaysteen waa lakin aslu lmashqi bimacnaa khifat اlyad yaa lagu tilmaama marka kinaaya can surcati اlkitaaba qofku waxaad ogtihiin markuu aada wax u qorayo u dedejinayo waxa weeyaan wax badan baa ka tegay mashqi wاtacliiq waxaa la yihahdaa khalt alxuruuf in waxa weeyaan fartiisa ay xun tahay ninka fartii xun waxaa weeyaan sadarkii kore iyo kii kale siga dhexyaacay waa aragtay warqadii kore oo kasoo bilaabo saasay usoo degeysa markaase waa anagu faarid baan dhihi jirnay markii khadka looxa aad ku qortid oy labadi isku dhex yaacaan waxba la kala garamay tacliiq sidaasaa la yidhaha khalun xuruuf sadarkii hoose iyo sadarkii kale xuruuftoodii isgalay miimkii jiimkii soo degay kulli waa isku tacliiqa la yidhaha hadhowtu waxay keenaysaa bimuruuri zamaan inaan waxba la kala aqoonin ninkii arrintaan raba inuu ogaado makhtuutaadkii hore la qoray maanta maktabaadka caalamiyada ah mucdam alkutub almaطbuuca maktuudaadkooda waa yaalaa markaa isku daydid inaad akrisid waxaad leedahay waxaa weyaan kayfa haulaai kayfa kaanuu yaqra'uun aimadan oo hadda intaan la ego cilmigaan baratay kutubtaasaa la akri jiray bimuruuri zaman wixii qawaacideedii sida wax loo qoro wixii oo dhan qadka nina waa xun yahay nina waa liitaa intay dantiyaa ku qasbayso waa lasii wada qoray markaabaad dareemaysaa annaga hadda duruufta aan wax ku akrisano iyo marxalada cilmiga aan ka joogno iyo raggaa siday wa ku ay ku akrinayeen ay wax ku qorayeen iyo diqada waxa saa isku dhex yaacsan ba hal meel hadad ka khalada ceeb weyn ay tahay waxaa la rabaa ninka inuu xasiila cilmiya mutamakin ruwaadkii hore u yaqaana axaadiid lafdigeedi hore u yaqaana cibaaraadkii kulli wixii dhan waa waa soo bartay marka mahmaa khafiya bayna sutuur buu wixii akrin karaa marka qofka hadduu ishisa wax badan b anagana ada wixii waadix aan akrin karin haddaad rabtaan in is ogaataan axadkiin hadda kitaabkan la akriyay hal hal eh, maxaan ku irahdaa faqro nin ha yihahda saaxiibkiis akri kan kalena ha dhegeyso kam kaana yukti fi lqira ninka markuu keligiis yahay sheekhu isleeyahay laakin lamaa tacrib qiraatika calaa gayrika tanfadix marka haddaa rabti inaad ogaatid adiga iyo zamiilkaada ninba hal safaxaa akri halyihaahdo marka wathani yaktub caleyhi mulaaxadaat tan waad goday waa khalad midaasaana ugu dhawaaqday waa khalad tan waxa weeyaan waa bakeeni waayta nudqigeedi waa khalad kale waa lagu qoraa mulaaxadaadki markaasaad garanaysaa waxa anaga qiraaca ku magacaawno oo indhaha in laga fiiriya inaysan qiraac ahayn qiraaca waxaa la yihahdaa rafcu sawti bilxarf daatirada waxaa jirta khazina laa tstawcib walaa yasil ilayha almacluumaat ila birafci sawt walidalika daa'iman ardada waxaan u sheegaa ninka rabo qiraa'ada kor loo qaado farqiga uu dhexeeya indhaha in laga akriyo ninkii doona inuu maqطac min alqur'aan xifdiyo hadduu indhaha maanta dhan ka fiiri ma xifdin kara limaada naqra biqur'aan sawt maxaa loogu akrinay bimacnaa ana alxifda yatawaqafu calaa rafci sawt kadalika istiicaabi almacaani walأlfaad waxay ubaahan tahay qiraaa haddaa rabtid oo kutub ad akrin waa inad ku dhawaaqda sawdka darajaad ha kala ahaado laakin haddaa tirahda aniga indhahan ka fiirna hada ismuhu nadar laysa qiraaa hadhihin adigoo kitaabkaa maanta fiirfiirisay ana qara'tu halaaث صafxaad la inamaa nadarta walam taqra waman araada an yabniya maqdiratahu wa malakatahu falyaqra bisawd walyaqra kula ywmin كمية من الصفحات من أي كتاب كان ويكرر ذلك مرات عديدة عندئذ تجد أن ملكته تزداد كل يوم لكن sida anaga aan ku socono weligeed wax ku gaarin maysa kitaabaa soo qaadanaya indhaha ka fiirinaya waa socotaa waxaa tahay caalimun laa saaxila lahu wax aada haysanina ma jirto alxaqiiqa alqira'a kitaabkan hadda maanta la akriyay waxa weyaan waa inaad toban joor aad kasoo daba celisaa darsiga soo bilaw shir kadaba keen soo celi soo kadaba bilaw ku celi markuu kitaabka dhamaanay hamsiin mara inaad kitaabkan soo akrisid wa waxaad gaaraysaa bimuruuri zaman ana alalfaad shibhu maxfuuda walmacluumaat waadixa ladayk laakin haddaad tirahda anigu laqbadii waa ii toostay hal maraan akriy waan ka tegay laa yabqaa macaka shay laakin kitaabka waxaad rabaa inaad sheekh kadaba keentid boqol joor soo bilowd kadabajedi fannigaas hadhow waxaa kuu sahlanaanayo aya kitaabin kaana sawaan kaana shaarixan lihada kitaab aw mukhtasiran lahu in wixii dhan ay kuu sahlan liana alalfaad hiya hiya bicayniha maa cadaa dalika hal mar aan akrisana maanta laba jeer aan ku celina khalaas waa dhaafi ma jirin miisada anaga aan markaan xerta ahan aan ka faa'iidaysana waxay ahayd shan iyo toban qofood aan kitaabkaan ku dhegeysanaa sheika markuu noo akriyo shaqo kale malihin laa cindanaa futuur walaa cindanaa jaamica walaa cindanaa shay shan iyo tobankii masaajidkaa la fadhiisanaa ninka noogu roona noo bilaabaya noo akrinay asigaa noogu soo celinaya markuu noogu celiyo darsiga hore usoo dhageystay nin kalaa ku celinaya ninkaana sheekh waad gaftaa leeya markaa shan iyo tobankii joor shan iyo toban qofood a darsiga ku celinayso marka intaas shan iyo tobanka lagu celiyaa lakala tegaa nin kastaba marka haddana uu kusoo ceshanaya maanta dhan tasawar darsi uu sheikh akriyay amsa cashar mara abti ay akriyeen wa anta qara'tahu hamsata cashar mara tacuud gadan haddaad dameerka addabninimo ka liidato adoo wax ka fahmaad imaanaysa law kaana waaxid ablad min alximaar yafhamu shay-a fakayfa biman cindahu shay min alfahmi mushkiladana haysataa deertan waxaa weeyaan kulu shay waxaa meesheeda lagu dhaafaya ma fi ay natiija ayb <clears throat> balغnaa عن بن qتaybةa qاl qاla cmر بن الخطاaب رadي الله عnه shر الkitاaبة الmشق و shر القراءة الhdrmة وأجwد الخط أbynه hadda balغnaa u yihi الله aعلم بsند ذalika lakin shر الkitاaبة الmشق weeyaan mida yar yar oo deg dega lagu qoray wa shar القراءة الhdrmة qراءada deg dega aw وأجwد الخط أbynه hadka waxaa ugu qunaa midka bana oo kala bayaansan jawdat lkad oo qofki inuu far qurxanaado waa iska mawhiba ilaa ilaa darajana waa la taxsiini karaa qofkii qawaacida haddii uu isku isku taxalujiyo waa la kala fiican yahay laakin si kasta u farxumo wax la akri karo oo kala bayaansan oo tadqiiq aan la gelinin haddaa qoratid waxaa tastafiid anta wayastafiid biha man bacdaka الخامس الخامس كما تضبط الحروف المعجمة بالنقد كذلك ينبغي أن تضبط المهملات غير المعجمة بعلامة الإهمال لتدل على عدم إعجامها kamaa tudbat xuruuf xuruufta sida loogu dabdiyo almucjamatu la dhibacsay binaqdi dhibacda sida loogu dabdiyo oo mathalan siin iyo shiin dhibaca lagu kala bixiyaa saad iyo daad dhibaca lagu kala bixiyaa da iyo da dhibaca lagu kala bixiyaa marka xuruuftii waxaa lagu kala saaray midii dhibacda dhibac in la siiyo marka midda dhibacdale dhibacaa la siiyo waa la gartay tii aan dhibacda lahayn kadalika yanbagii waxaa haboon an tudbط almuhmalaatu midda aan aan aan waxba lahayn gayru lmucjamati aan la dhibac siinin bicalaamati اlihmaal in lagu dabdiyaa fiican litadula calى cadami icjaamiha inayna dhibac lahayn in la tusi siin iyo shiina shiin waaba la dhibciba siinta oon dhibacda lahayn in calaama tusinayso inaysan dhibac lahayn in ayaga lagu dabdiya haboon kayf waa kana wa sabiilu nnaasi fii dabtihaa midda muhmanaadka waxaa lagu dabdi karaa sabiilu nnaasi fii dabtihaa midda muhmalka ah sida loo dabdiy jidka loo maro mukhtalafun wa dadka way isku khilaafsan yihin laakiin in la dabdiy layskuma diidana lakin ma hiya alkayfiya wama huwa ariiq ilayha aluka faminhum man yaqlibu naqta dhibacda nin oo dabagedinaya jiro oo fayajcalu ka yeelaya النqط اladي fوqa الmuعjamaati mida dhibacdale dhibacdeeda kor say ulahayd taxta maa yushaakiluhaa waxa ayada lamida hoosteeda ka yeelaya min almuhmalaati mathala fayanqutu taxta raa- fiiri zadi dhibacdeeda kor ma ahayno ra-da saad ugu baxid dhibacdii zada aad kor ka siisa ra-dan hoosaa laga siinay waxaan hoos ka dhibacsan hadaad aragtid macnaha waa xaraf aan aan dhibac lahayn weeyaan marka mubaalaga zaadina dhibacaa loo yeelay xataa tatamayiza can ra ra waa la ihmaaliyo dhibac lama siin laakin hoosaa lasii mubaalagatan an laysa laha naqdun saas fayajcalu naqda faminhum man yaqlibu naqda naqdigii dhibacdi nin oo macnaha rogaya haddii xarafkan oo dhibacsan kor dhibac ou ka lahay kan muhmalka cagsigiisa qalbiga lagu sameyn hoosaa laga dhadcinay maaha inuu dhibac leey laakin mubaalagatan an laysa lahu eh, naqtun saas fayajcalu wuxuu ka yeelayaa annaqطa bibacdi aladii naqdigo fawqa almucjamaati xuruufta la dhibaciyey kor midkay ku laheyd waxaad ka yeelaysaa taxta maa yushaakiluhaa waxa lamid ah ayada dhibacda midda lasii midda lamid ah hoosteeda oo min almuhmalaati kamid eh. fayanqutu marka wuxuu dhibac siinayaa taxta raa fiiri zadi iyo radi waa waxaa weyaan maa yushaakiluhaa labada xaraf waa isku mid zadi koraa laga dhibciyey waa mucjam waay lagama maarmaan tii aad kor ka dhibcisay midii adiga lamid ahayd oon dhibacda lahaydna hoos dhibac ka sii marka radi waa wax nagu cusub soo ma ah fiiri zadin waa la dhibciye radi in laga taga waa waa sax laakiin sida loogu sii fogaado yaa radi hoos laga dhibcinay aydan wsaad wالطا wاlcayn fiiri fayanqutu taxta الraa- wa taxta الsaadi daadki koraa laga dhibciye saadkina hoosaa laga dhibcinay dadi dadi koraa laga dhibciye dadina hoosaa laga dhibcinay غaynki koraa laga dhibciyey caynkina hoosaa laga dhibcinay wanaxwiha min اlmuhmalaat kalaam oo saliim a weya taas waa mubaalaga wadakara bacdu haaulaai waxay sheegeen ana الnaqطa dhibacda alati taxta siin اlmuhmala siinta aan dhibacda lahayn dhibacda hoos laga siinayo takunu mabsuuطata mid la fidiyay noqonaysaa safan waaxidan safan fiiri dhibacda shiinta saddex oo saas soo ma aha saas saas ma ahan oo dhibacda shiinka ah kana oo siinka ana saana laga dhigaa saf waaxid wa hoosaa laga dhibina waadix kanna waxaa weeyaan saddexdaas oo sida hadda aad taqaanaa saddex dhibac oo afaafi ah midkaan siinta ana waa saf waaxid saddex isku xigta weeyaan walatii takunu fawqa shiin اlmucjama takunu kalafaafi afaafi waxa weeyaan waxaa lagu magacaabaa surfiyaasha waaweyn oo hilbaha iyo walaa-inta lagu kariyo markii la karinayo saddex dhagax oo muhalaf looma dhigo hada athaafi athaafiya layihaha dhibacde oo shiinta tur saaran waa saddex dhibac oo saas ah marka hadhowti dambe surfiin markii la saara saana loo saaray saasay uqabsanaysa dhibacda marka shiinta ah waa sidaas athaafi weeyaan baynamaa midda kale waa taan nireeyay saf waaxid wa min annaasi man yajcalu calaamata alihmaali fawqa alxuruufi almuhmana kaqulaamati dufri mudjacatan calaa qafaaha waa qeybyaal leannu dadku isku khilaafsan yihin buu ku yihi wa min annaasi waxaa kamidi man yajcalu ninka yeelay calaamat alihmaali midkaan calaamada oo ihmaalka oon calaamo lahayn fowqa alxuruufi almuhmala xuruufta la ihmaaliye korkeeda kaqalaamati dufri ka qulaamati dufri cijin jaray oo kale mudjicatan xaal ay tahay tii loogu jiifiy calaa qafaaha xarafka qoortiis masalan siin hadda waxay ahayd hoos in laga dhabciyo qola saas ahayd oo saddex dhibac oo saf ah qolo kale saas ma aha cijidaa markaad jirtid maxaa soo baxaya hilaal soo ma ah hilaalkiiaad waxaad saaraysaa siinka korkiisa marka xuruuftii meeshii ku dhamaatay iyo bahashii calaamadii saas ahayd ay isku aadaysa waxay daliil u tahay qulaamadaas oo cijyadii la jaray u egoo hilaaliga ah xarafka ay saaran tahay inuusan dhibac lahayn waadixu lala ayib taasna dadaa sidaas sameeya buu ku yihi wa minhum man yajcalu taxta alxaa'i lmuhmala xaaan mufradatan sagiirata ayadana qolo kale wa xadi kha iyo jiim jiim dhibaca hoos laga sii khana kora laga sii xadi ahaartay muhmal waay in sideeda lagu dhaafo maa fi ay ishkaal laakin mubaalagatan fi tafriiqi bayna hadihi اlaxruf yaa qolo waxay samaynayaan yajcalu taxta alxaa'i muhmala xaaan mufradatan sagiira xadi maalan adda muxamed oo kale waay maxamed hoostiisa xada ah waxaa lagu qoraa xa kaloo sideeda ka qoran tan kale waxaa weyaan miimay la xiriirtaa soo maha xa keligeedo saasaa lagu hoos qoraya oo xarafkan waxa weeyaan ha ma aha xa weeyaan si laguga ogeysay kaa waa waadix jiddan ayb wakadalika taxta daali addaali والطاء والصاد والسين والعين وسائر الحروف المهملة الملتبسة مثل ذلك يعني mid kastaba xarفkiisa saadki saadaa lagu hoos qoraya saadki saadaa lagu hoos siinki siin aynki cayna lagu hoos qoraya saas u haddii canaan qor lagu yihahdo canaan markay qortid kelimadii carabiga canaanki caynta hoosteeda waxaad ku qoraysaa cayn keligeed oo mfrad ah nuunti waxba laguma hoos leanno dhibaco leeyahay wahaakada saas weya fahadihi wujuh min calaamaat اlihmaali shaa'icat macruufa fahadihi wujuhun weeyaan oo min calaamaat اlihmaali kuwa oo la ihmaaliyey oon xaraka aan dhibac la siinin wujuhdeeda shaaicatu wahiya shaaicatu macruufa waana lawada yaqaana yani fi cahdihi raximah llahu taala ibnu salaax waqtigiisa dabacad wana ma jirin طيب وهناك من العلاaماaت ma هو موجود في كثير من الكتب القديمة ولا يفطن لها كثيرا كثيرuna كعلاaمة من يجعل فوق الحرف المهمل خطا صغيرا وهناaka من cلاaماaت waxaa kamid e oo xرفka inuusan dhibac lahayn tusinayso ma هو موجود wax laga helayo في كثير من الكتب القديمة kتبtii horo walaa yaftinu laha kahiiruuna dad badan aysan ku baraarugeyni uysan fahmayn ka calaamati man yaaba kamid eh. shaksi calaamadiisa yajcalu ka yeelaya fowqa alxarfi almuhmali xarafka la ihmaalay dushiisa khatan sagiira tafanun wa waxa weeyaan hadda canaan meeshii cayn aan kooqaneen saasa waxaa weeyaan xariiqtin koraa caynka la korsaaray waxay daliil u tahay xarafkan ayn waa ayn ma aha fiiri markaas khatan sagiiran saasaa loogu korjiiday xarafka aan dhibacdan ahayn sayas'aluuna markii la joogo siinti waa la korjiida siinta kalna waa lagu korjiidaya xariiqtin yaraa saas loo korsaara daliil calaa ana hada siin walaysa bishiin wakacalaamati man yajcalu taxta alxalfi muhmali minha mil اhamza dad kale wa qolo kale man yajcalu calaamati man shasi calaamad yajcalu yele taxta alxarfi اmuhmali tan hadda koray aheyd waxaa laga hariiqay xarafka muhmalka on dhibacda lahayn yaa waxaa la yeelaa taxtigiisa mil hamzati hamza waxa weeyaan nabra ala yihahda haddaa tiraahda akada waxaa aliftaas dul saaran hamzat lqaطci waxaa dul saaran nabra la yihahdo baashaas qoorgaabta waxaan dheer alif weeyaan laakin hamzat lwasli iyo hamzat lqaطci ma alfarqu baynahumaa annahu yuktabu calaa hamzati lqaطci maxaa lagu qoraa hamza oo saasa u dheer oo oo macnaha cayn madaxiisi ah sax walala taasaa lagu dul qoray xarafka muhmalka ah hoostiisa yaa cayn madaxiisa oo kale lagu qora oo sayn dheer loo sameeyey waa musطalax waa dad ay leeyihiin kutubtay ku qorantay hadhow haddaad rabtay inaad taxqiijisad waxaan maxay yihiin ina tiraa ma waa inaad culumtaan uta akrisataa xataa yakun ladayka thaqaafa fi ma yuktabu calى اlxuruufi min calaamaati الtamyiiz asaadisu midka lixaad laa yanbagii ma haboona an yasطalixa maca nafsihi naftiisa inuu kula heshiiyo fii kitaabihi bimaa laa yafhamuhu gayruhu wax asiga aan ahayn aysan fahmaynin inuu keligiis iska iska samaystay islaax ma ah oo fa yuuqicu ou rido gayrahu asiga dadka ka soo haray fii xayratin ou ku rido shaki iyo wareer waxaa rabaa markaad wax qoraysid dadka waxay wada yaqaanaan ay isticmaalaan isticmaasha laakin isilaax adiga ku gaar ah inaad samaysatid lama rabo oo fa yuuqica gayrahu uu ku dhex rido dadka aan isagaan fi xayratin ka ficli man shaksi ficilkiis oo kale yajmacu fi kitaabihi kulminayo bayna riwaayaatin mukhtalifa riwaayaad kala bedelan wayarmuzu marka uu ishaaraya ilaa riwaayati kuli raawin raawi kasta riwaayadiisa bixarfin waaxidin ku ishaaray min ismihi aw xarfayni wamaa ashbaha dalik mathalan nin baa wuxuu rabaa nusakdii bukaari laga wariyey صaxiix اbukaari dadaak bukaari ka wariyey farabri axmed shaakir ibrahim ibn macqal oo kale marka kitaabkii hadad u akrinaysaa ama inaad sharaxdaad rabtaa marka riwaayad baynaha furuuq furuuqdii aad rabtaa marka inaad inaad dadku ku baraarujisa markaasa waaa le wa fii riwaayati fa kada wa fii riwaayati cayn kada wa fii riwaayati masalan eh, shiin kada adoo shiin axmed shaakir ula jeedid fana farabriyad ula jeedaa eh, mida kale masalan eh, ibraahim macqil caynaad ka soo qaadatay marka dadki riwaayaadki oo ayaa waxaad ku ishaaraysaa xuruuf ayaga ay leeyihin ashbax waxaa hadda musطalaxan macruufka ah in kha lilbukhaari nanun linasaa'i xam liaxmed ibni xambal jahl ibni maajah haq lbayhaqi ka lilxaakim hadda wa musalaxaad lawada yaqaan rumuus aw rumuustaas wixii laisla yaqaanaa ma fi mushkila laakin waxaa loo ogaaday bimuruuri zaman hadda nasaa-i oo kale kitaabkiisa jaamici sagiir rumuusu isticmaalay dhowr iyo iyo konton kitaab oo ayuu ramzi u isticmaalay rumuustii markii la tabcinayo markii la nasfinayo waxaw tطawlat xataa xasala fiiha khald marka qofkii waxaa wey akrajahu الbخaarي haddaad qortid badanaa khaladka ma yimaado laakin akrajahu ha wa wa wالnasaa-i masl na mesha ibn maaja hadila nin kale markuu kaasiya naqlinayo rumuustaas isku dhexyaacaysa marka taas waxaa fiican oo kuley inaad rumuus isticmaalin oo aan laysla aqoonin ee magaciisgiisii aada isticmaashidaa fiican fain bayana hadduu caddeeyo fii awali kitaabihi kitaabka awalkiisa aw aakhirihi muraadahu hadduu caddeeyo bitilka alcalaamaat warumuus ula jeedo falaa ba's wamaca dalika falawlaa an yatajanab aramz ishaaradii inuu ka fogaada kha lilbukhaari na lnasaa-i ta da- abi daawuud oo kale inuu yihahdo waa laga fiican yahay falawlaa an yatajanab الramz wayaktuba inuu qoraa fiican cinda kuli riwaayatin isma raawiha raawigo kaamil ah bikaamilihi bikamaalihi muktasiran isagoo ah, ku gaabsanayo maala hadda ina tirahdo akrajahu الbukaari ma dhahis maxamed ibn ismaaciil ibn ibraahim ibn bukaari albukaari laguma dhahay lakin akrajahu الbukaari akrajahu tirmidi aad leedahay saas walaa yaqtasiru cala alcalaamati bibacdihi isimkaas calaamadii qaarkeed bukhaari ba oo kale kasoo qaadan maysa saasaa loo jeeda asaabicu midda toddobaad yanbagii waxaa haboon an yajcala bayna kuli xadiidayni laba xadiid inta udhexaysa daaratan inuu yeelo wareeg yar tafsiru baynahumaa labada xadiid kala geynaysa wa tumayizu xadiidkan hadduu dhamaado waxa weeyaan inaad inay calaamo oo sida aayadda qur-aanka oo kale raqamka wareegaas oo kale inaad yeeshe litdula calى الtamyiz ana xadiid اlawl intaha wa ana maa bacdaha xadiidun jadiid inuu yahay sidaasaa haboono kuley wa miman balagana canhu dalika waxaana kamida ah dadka ay naga soo gaareen min aimati abu zinaad wa axmed bnu xambali wa ibraahim bnu isxaaq alxarbi wa maxamed bni jariid alqabri radi allahu canhu wastaxaba alkhatiibu alxaafidu wuxuuba sunaystay an takuna daaraatu inay noqoto yani wareegyaalkaas guflan mid aan dhibac lahayn inay noqoto waxaa weyaan xadiidkii markuu dhamaado saanad wareejina ama ha furnaato afka ha u furnaato saas oo kale ha noqoto ama mid mطbq ha noqoto oo isku xiran mida aayadka quraanka dinta raqamka laga raa laga reebo saas markii loo wareejiyo waxa weeyaan waa mطbqa laleeyahay haddaad intaad wareejisid afka aad u dhaaftid na waa munfarija labadaba waa loo isticmaala daaraadka almuhim inay noqoto guflan bimacnaa gayru mucjama dhibac iyo waxba inaadan siinin oo faraaq ay ahaataa ko fa caarada marka hadduu xadiidkii muqaabaleeyo fakulu xadiidin xadiid dhammaantiisa yafruqu min cardihi bandhigiisa uu dhammaynayo yanqutu fi daarati wareegii uu dhibcinaya alatii daarado tariihi la xariirta wuxuu ku dhibcinayaa yanqutu fi daarati wuxuu ku dhibcinayaa alatii tariihi nuqdatan aw yakudu fii wasatihaa khatan markuu xadiidkii waa qortay markaad qortid u dhamaado daairaad usameyni waa ka tegi daairaad kusameyni waa ka tegi hadhow kitaabkii marka dhamaysay taqra cala sheikh min jadid kulamaa qara'ta cala sheikh hada alxadiid wantahayta minhu hadihi muqaabala markii muqaabalta labada xaal dhibac saas usiisa wa hada daliil calaa ana hada alxadiid muqaabalu biasli asheikh haddii kale saanay uwareegsanayd ina saas ujiidi ad takuthu khaطan labadaba calaamo waxay daliil u tahay ana hada اxadiid muqaabalan ish baslshi saas qaala wuxuu uri qad kaana bacdu ahli اlcilmi waxay ahaayeen laa yactadu midan tirinin min samaacihi maqalkiisa ilaa bima kaana kadalika sidii wax sidaas ah markuu arka daa'iradii inay dhibacsan tahay ama ay xariiqsan tahay iyo xadiidkaas xadiidkiisa ka tiri hadduu arkay inay iska koobaabantahay wax ku oolin ma kaana yacudu min xadiidi aw fi macnaahu hadka wixii asiga uu ku heshiiyo hadda hal dhibaci waxaan sheegnay hariiqin calaamo u asiga isla yaqaano in xadiidkaa muqaabil yahay inuu sameeyo hadduu daa'iradii daa'ira ku hoos dhiga xataa waa ansaxaysa athaaminu midda sideedaad yukrahu lahu ninkii kaatibka ay waxaa loo nacayaa fii mili cabdillaahi bni fulaan bni fulaan an yaktuba cabda inuu qoro fii aakhiri satrin satrki meeshu ku dhamaado wlbaaqiyana inuu qoro fii awali satri اlaakhir yani kitaabaa qoraysay satrki wuxuu ku dhamaaday cabdu markaasaad allah inta ka bilaada marka musanifka hadda hal shay noo sheegay alaclaam almudaafa aw almucabada laakin waxa weeyaan kulu ismayni mutalaazimayni in midna sadarka lagu dhameeyo kii kalena sadarka laga soo bilaabo ma haboona lianna waxaa laga yaabaa inuu qofki cabdi intuu yihahdo allahuna inta intuuba jumla mustanafa ka dhigo marka way qaab daran tahay haddii ay meeshii wada qaadi wayso cabdida ha qorin iska calaamay meeshaas cabdullaahi inta awel sadarka soo bilaabo ayadoo iswadata saas wa marka an yaktuba cabdan inuu qoro fi aakhiri sadrin sadarka meeshu ku dhamaaday wlbaaqiyana inuu qoro fi awali sadri aakhir wakadalika sidaasaa yukrahu waxaa loo nacaa fi cabdiraحman bni fulan wa fi asma wa fi saa'ir اasmاء almushtamila calى tacbid lilah wixiiba ilaahay magaciisa cabdilbasit cabdالrazaaq cabdilbari wixii arabta dheh yani waxaa la haboon waxaa la neceb yahay an yaktuba cabda fi aakhiri satrin wasma allahina maca saa'ir الnasb fi awali satri aakhir inuu sameeyo waa la neceb yahay bu cabda intaad qortid ad haddana adrazaaqna inta ku qortid waa la neceb yahay kulu ismayni mudaafayniyaa lamid xataa haddayna noqon xataa maaliku daari inaad maalik sadar ku dhamaysid addaarna kasoo bilaabatay nafsi shay wa kullu ismayn mutalaazimeyn waxaa la rabaa inaan meel layskula qoro hadduu sadarka wada qaadi waayo in layska soo wada bilaabo wahaakada sidaasaa yukrahu waxaa la naca an yaktuba inuu qoro qaala rasuulu inuu ku qoro fi aakhiri sadr oo wayaktuba ou qoro fi awali sadri ladii yaliihi sadarka kalou bilaabayan allah uu ku qoro iyo wamaa ashbaha dalik meeshii qaala rasuul llahi ay ahayd qaala rasuulu a sadarkaaga dhamaad sadarkii kalaata bilaabay allah khalad wa lianna bayna mudaafu mudaafu ilayh marka haddii wada qaadi wayso qaalada le ku ekay rasuulullahi markaa sadarka hore kasoo wada bilow ficli faacil waa la kala geyn karaa ma fi ishkaal ataasicu midka sagaalaad yanbagii lahu qofki waxaa u haboon an yuxaafida inuu inuu daa'imo calىa kitbati الsalaati watasliimi calىa rasuuli الlah lannu xadiid hadiiba la joogo xadiid kastaba qaala rasuul llahi qaala nabiyu ma ka marno marka salى اllahu alayhi wasalam in lagu daro waa fiican tahay cinda dikrihi nabiga markiiba la sheego walaa yasأm inuusan ka daalin min tak min takriiri dalika midkaas celcelintiisa cinda takarurihi nabi magaciisa marku soo laablaabto fa ina dalika midkaas in la qoro nabiga salaadiisa min akbar اfawaa'idi fawaa-idi tan ugu waaweyn ay ku jirtaa alatii fawaa-ido yatacajaluha ou degdegsanayo oo usoo hormaraysa طalabat اlxadiiثi iyo wa katabatuhu yani fawaa-ida dadka طalabat اlxadiiث ah oo ay macnaha ay naftooda usoo hormarsanayaan waxaa kamid e kahrat الsalaati calى الnabiy salى الlahu عalيه wasalam inuu ka daala ma ah waman akfala dalika arrintaas ninkii iloobana xurima xadan cadiima khayr badana laga xarimay ninkaas haddaa tiri amaanta dhan ma qori kari sal allahu alayh wasalam ana nabiy sal allau alayh wasalam inaad tiraadid oo aad nebi keliis ku reebtid ajir badanaa ku dhaafay waqad ruwinaa waxaa n noogula wariyay liahli dalika manaamaatun saalixatun hurda macnaha riyooyin wa wanaagsan riyooyin wanaagsan oo ninka sala allahu alayh wasalam markastaba aan ka daalin ru'yo badanaa ayaa ayaa lagu yaa loo soo wariyey markaasuu yihi wamaa yaktubu min dalika waxa uu nabiga salaada iyo salaamta uu qorayo fahuwa ducaaءun weeyaan yuhbituhu ninka kaatibka uu sugayo laa kalaamun ma ah yarwihi oo warinayo dadaa ka taxarujeen maadaama riwaayada ay tahay ataxari bilafdi ninkii sheekha igu horeyna uusan nebiga salaadiisa uusan sheegin aniga markaseen ugu daraa kitaabkii sal allahu alayh wasalam shiikaygina ma qorin markaasuu musanifka takriijkuu sameyn oo leeyahay waxa aad leedahay sal allahu alayh wasalam wax riwaayad shaqa kula ma ah inamaa ducaaun lilnabiy sal allahu alayh wasalam nabigaad u duceeyo haysa ee aslu riwaaya ma shaqaba kuma lahabo marka wuxuu leeyahay wamaa yaktubu min dalika raawiga wuxuu qoraya fahuwa ducaaun yuhbituhu waa nabigu u duceynayaa laa kalaamun yarwiihi ma aha dadka kaa horeeya ku wari maysa falidalika laa yataqayadu fiihi nabiga markii lagu salnaa kuma qaydamay biriwaayati oo dhihi maysid ninka iga horeey nabiga makusali wa usali hadduu ku salina waa ka tagaa dhihi maysid hada ducaa laa cilaaqata lahu biriwaaya inamaa kalaamun yunshiuhu lkaatibu kuley walaa yaktasiru fiih ku gaabsan maayo calaa maa fi lasli asalka waxa ku qoran kitaabki hadday sala allahu alayh wasalam ku qoran tahayna waa qora hadday ku qornayna waan ka tagaa dhihi maysa laa tataqayad biasl kitaab inamaa taqulu walow tam lam takun mawjuuda fi lkitaab saasaa lagala jeeda wahakada alamru fi thanaa'i cala allahi subxaanahu watacaala cinda dikri ismihi naxu caza wajala watabaaraka watacaala wamaa daha dalika jala jalaaluhu caza min qaa'ilin iyo waxay lamid a ina ilaahay amaanta loo raaciyo dad ninka kaa horeeya yuusan dhihin adiga waad leedahay wa in wujada shay-un min dalika shay intaas kamid haddii la helo qad jaa-at bihi riwaayatu riwaayada ay la timiday kaanat alcinaayatu biihbaatihi in laga murgo in la sugo iyo wa dabtihi akhar hadda waxaan ka hadlaynaa haddii salaadii nebiga uusan kitaabkii ku qornayn adiga dheh baan ku niri laakiin haddayba kusii qoran tahay in laga sii tago maba haboona saas aslu riwaaya ninkii saxaabiga yi samictu nabiya sal alla alay wasalam buu ku daray saxaabigii hadduu ku daray asli riwaayaba saas tahay inaad adiga tilaahda kelimaadaan soo noqnoqonay waa qad meel badan iga qaadanay ama wakta dheere waan iska dhaafa in tirahda taas maba ku jirtaba yani an takuna cinaayatu maa kaana mawjuud min baabi awlaa inay inay haboon tahay وإذا وجد شيء من ذلika وهو الصلاة على النبي أو عزa وجل أو تباaركa وتaعaaلى hadii laga helo qad jaaءت به riواayة oo kitaabkiiba ku qoran tahay kaanat الcinاayaة b بإثباaتi in la sugo in daryeel la siiyo iyo wa dabطihi in la dabdiyo أكثar waaba kasii daran tahay yani taasaaba badan oo kule أكبر in la yihahdo waa fiicanta وma وجida في خط أbي cabdاللahi أحمد بن حmbل رضي الله عنه waxa imaamu axmed laga helay oo min ikfaali dalika midkaas inuu iska dhaafay ah cinda dikri ismi nabiy sal allau alayh wasalam falacala sababahu sababtaas ku ximbaartay waxaa dhici karta inay ahayd annahu kaana yaraa inuu arki jiray ataqayuda in lagu kaaf lagu qaydoobo fi dalika midkaas biriwaayati riwaayada sidii kusoo aroortay imaamu axmed waxaa la arkay baa layidhi asigoo bacd axaadiis sal اlahu alيه wasalam aynu ku qornay samictu nabiya kada kada marka maxaa ku ximbaaray markii laisweydiiyey waxaa laga yaabaa inuu kamid yahay qolada dhehaysa kitaabka anaga nanqul min gayrina nubqihi kamaa huwa haddii n ninkaas igu horeeyan salaadii ou sheegana waa sheega haddii usi sheegana ma sheega kaana yara taqayuda bima fi asli riwaaya in kaanat madkuura dakara in kaanat maxduufa xadafaha dada waxaaway alfaadiyiin la yihahdo ay ku jiraan wacaza caleyhi waxaana ku adkaaday itisaaluhaa inuu xariiriyo fi dalika fi jamiici man dhammaantood fawqahu min aruwaat yani waxa weeyaan wuxuu u heli waayey sanad dadkii asiga uu xadiidka ka warinayay ini salى اllahu alayه wasalam inay yihaahdeen sanad uma helin asigana ma rabin inuu wixii ka horay inuu wax ka bedelo wa abqa kitaab calaa ma huwa caleyh cudurkiisa qad yakunu kadalika sidaasaa lagu leeyahy qaala alkhaiibu abu bakrin wuxuu yiriyey wabalaganii waxaa isoo gaaray anahu ana alimaama axmed kaana yusalii cala nabiy sal allau alayh wasalama nutqan laa a laa isagoo kitaabkiina wax kuma daraayi dhahayo xataa yuwafiqa bayna maa yuriiduhu wa bayna alxifaadi calaa asli kitaab sala allahu alayh wasalam ma qorayn laakiin markuu nabiga magaciisa yimaado sala allahu alayh wasalam uu nudki ku dhahay qaala markaasuu khatiib wuxuu yihi waqad khaalafahu gayruhu imaamu axmed maca eh, imaamatihi waa waa la khilaafay min alaimati almutaqadimiina fi dalika ayaa khilaafeen waruwiya waxaaba laga wariyay can cali bn lmadini وcabaas bn cabdilcaظim alcambari qaala inay yihaahdeen ma tarakna الصalaaةa calى rasuuli lahi sal اla alيه wasalam fi kuli xadiiثin samicnaahu xadiidka usul nabiga ka maqna weligii salaadii kama tegin ama ha ninkii naga horeeya ha sheego ama yuusan sheegin warubamaa ajal cajilnaa cajalnaa inan degdegnaa dhici karto oo fanubayidu lkitaaba kitaabkiina aan tabyidino fi kuli xadiidin xataa narjica ilayh waxay leeyihiin mar baa sheekyaa wax meerinayo inan ka gaari waynaa dhici karto marka nubayidu waxaa wey meel cad aan u dhaafayna tabyiid mar waxaa lagu isticmaalaa laba shay mar oo aad macluumaad aad isleedahay meeshaan waa ku jirtaa faraaq aad ugu tegay tabyidaa la yidhahda waa hadda nimankaasay sameynaya tacajul daraaddeed oonan ka gaari karin nebigeena salaadiisa inaan ka tegin aan rabin meel banaanaan ugu tegaynaa marka hadhowdi dambo aan sheekhi xadiidkii ka warino yaa meeshii banaanay sal اlahu alيه wasalam sal اlahu alيه wasalam sal اlahu alيه wasalam aan wada qorayna taas tabyida leh tabyid waxaa loo isticmaalaa muqaabil musawada kitaabka marka hore ad iska qorti calaa cajil aad ku qortid haddana min jadiid markaa ku laabati oo wixii aad tamacuntid waxaa leeyahay bayad alkitaaba bimacnaa anahu safa akhta'ahu wa naqahahu yaa la yihahda labadaas markaasuu uri uma liyatanjanab ha ka fogaado fii ihbaatihaa markuu nebiga ku salinayo salaadiisa naqsayni ha ka fogaado laba naqsi mar hadda hadda waxaan kasoo baxnay inaan la wada xadfeynin ee la sheegayo haddana wuxuu leey waxaad ka fogaataa laba naqsi axaduhumaa an yaktubahaa salaadii inuu qoro waayo manquusatan xaal ay tahay mid naaqisa suuratan laga nusqaamiyey raamiza ilayha asagoo u ishaaray bxarfayni aw naxwi dalik meeshii sal allahu alayhi wasalam uu dhihi lahay salcan uu qoray ama saad keligiis yuu qoraya yani liyurmiza calى ana hunaa asalaat cala rasuuli illahi taas maxay noqotay waa naqsi salaadii oo la qori lahay suuradeeda la gaabiyey wa taas waa mid wa aلthaani naqsiga labaad an yaktubaha inuu qoro waa salaadii manquusatan macnan iyadoo macnaheeda la nusqaamiyey bian laa yaktuba inuusan qorin waa wasalam salى اllahu alayhi ou le wasalam kuma dare wasalam tii ugoy tii hore waxay ahayd labadoodii baa hal ishaaro laga soo qaadana saad ama salcam ama sal oo kale yaa laleeyahay taas waxa weeyaan waa suura manquusa yuktafaa biramzi can gayriha midaana waxa weeyaan labadii jumloy salaada ka koobnayd mid kamida aad ah sheegeysa lianna alula ducaa cala nabiy ducaa lilnabiy sal alla alayه wasalam midda labaadna adducaa lahu min asalaamati min kuli makruh mid kastaba taxmilu macnan laa yuujadu fi thaaniya marka inaad mid goysido mid ku kaabtoomtid labadaba waa laga fiican yahi wa in wujida haba la helo dalika midkaas fii khai bacdi mutaqadimiina ba laga helo macnaha laa qudwata fi haaulaa hadday sala allahu alayhi ay ku gaabsadaan wasalama gooyaan ama ramzi ay ku sameeyaan laa taktar bidalika saasuu ku leeyahy ayb samictu abalqasim mansuur bn cabdmuncim wa uma almuayidi binta abilqasim biqiraa'ati calayhima qaala ninkaan sheeka waaa waaye gabadhaasoo dushiya wax ku akriyay sanad buu kaga baahan yahay qara calayha hada kitaab qaala samicnaa abalbarakaati cabdاllahi bni moxamed alfaraawi lafdan yani samictuhu lafdan qaala samictu lmuqri dariif ibni moxamed yaqulu samictu cabdallahi bni moxamed ibni isxaaq alxaafidi qaala samictu abi yaqulu samictu xamzata alkanani kinaani yaqulu kuntu aktubu lxadiida xamzat alkanani waxaan umalaynaa waxaa weeyaan raawi kitaab sunan النساaئي يقول كنت أكتب الحديث xadيiثkaan qori jira وكنت أكتب عnda ذikr النبي صلى الله عليه وسلم ولا أكتب وسلم sidaas slى الlaهu عalayhi aan ku gaabsan jira فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي ما لka lا تتم الصلاaة عlya وسلم maxaad u dhamaystiri waaysa bu gu yiri qاaل فmا كتبت بعda ذلika sala allahu calayhi ilaa katabtu wasalama labadii waan israaci bu jiri markaas ayib wawaqaca fi اlasli fi shayki lmuqri dhariif cabdillaahi fiir hadda sanadkii hore ku laabo waxa weeyaan dhariif ibni muxamed sheykiisa waa maxay cabdullaahi soo maaha marka dhariif wawaqaca fi shayki lmuqri dhariif sheeki waa maxay cabdillaahi ahay cabdillaahi aa dhacday buuri wainamaa huwa cubaydullahi bitasgiir shuf marka waxay ahayd in la yihahdo inaad tidaha samictu lmuqri dharifa bna muxamedin yaqulu samictu cubaydallahi ibn muxamed saas saas weyaan marka wayastadrik ibnu صalax calaa man qablahu fi تحريف الاسم عبد الله عبيد اللhi ay kala yihiin ومحمد بن اسحاaq محمد بن اسحاaqan waxa weeyaan سمعت عبد الله عبيد الله بن محمد بن اسحاaq soo ma ومحمد بن اسحاaq أbوه هو أbو عبد الله بن mندح محمد بن اسحاaq عبد اللhi بن محمد اسحاaqaas yaa iبن mندح ah marka faqwlه الxاaفظ u yiri idan majrوur weyaan haddaa tirahdid سمعت عبد الله بن محمد بن اسحاaq الحاafظi hadii ay alxاafظda صفة ay tahay لcabdاللaahi سمعت cabdاللahi alxاafظa ay noqonaysaa haddii ay sifa u tahay muxamedkan ama isxaaq hadday u tahayna mudaaf ilayhi waa alxaafidiyaa laleeyahay marka waxaa xaafidka hadeetaan aan u niriyey haddii ibnu manda magaciisa isxaaq uu yahay ama muxamed uu yahay almacruuf bilxifdi laysa huwa cubaydullah inamaa huwa ish ibnu manda wabnu manda fi hada sanad huwa mudaafun ilayh fatihaalihi sifatu takun ayda majruura saas unbu ujeeda waa faa-ido qultu waxaan ihi wayukrahu ayضا waxaa la nacaa الاktisaaru calىa qowlihi inuu ku gaabsado alayh الsalaam samictu الnabiy alayh الsalaam aada leedahay mishi salى الlahu alayه wasalam ad ilay waxay lamid tahay adoo salى اllahu goyso salaam ku kaaftoontay marka yataratabu calayha min almaxduur maa yataratabu calى xadfi الsalaam wa ibqaaءi الsalaaة haddaad cagsi sidin nafsa shay le alcaashiru waxa weeyaan cala aalibi waxaa ku haboon muqaabalatu kitaabihi kitaabkiisa inuu muqaabaleeyo biaslin uu ku muqaabalay samicahu ou maqlay ayb taas waa iska macruufa in badan ayna soo martay kitaabkan markaad sheeka ka qortid mujarad kitaabata can imlaa'i sheekh lama rabe wa an taqra calayhi muqaabilan ba kitaabika maca asli sheikh saas waay biaslin samicahu wa kitaabi shaykihi aladii yarwiihi canhu calى aalibi muqaabalatu kitaabihi biaslin samicahu biasli samaacihi miya biasli samaacihi aywa ah, maxaa ku xiga markaan ah, waa islamida ah, biaslin samicahu waa dhihi kartaa biasli samaacihi samaaciisa asalkiisa marka waxay ahayd min kitaabi shaykihi inuu yihahdo lanno kitaabu sheikh huwa asl samaac asla marka alcaطfu yaqtadi tagaayur saasna looma jeedo lakin mujarad ta'kiid calى طaalibi muqaabalatu kitaabi biasli samaacihi wuxuu asalku ka maqlay inuu muqaabalay haddii lagu sii adkeey iyo wa kitaabi shaykihi inuu ku muqaabalay aladi yarwiihi canhu sheeka uu wax ka warinayo asalkiisi asal waxaa wey biasli samaa'i shaykihi saasay ba asalkii ahayd inuu ka wariyo wain kaana ijaazatan baha ahaado kitaabkaas ood sheeka lafdi ahaan uguma aad maqlin laakin waa ijaazi jumlatan oo kuusii markaad kitaabkaas wax ka qoratid kitaabkii ijaaza lagu sii iyo kii aad ka qorata ad muqaabalaynaysaa intaas keli ruwina can curwata bni zubayr radia allahu canhuma anahu qaala inuu yihi libni hishaam katabta uu yihi wax ma qorot xadiidkii aan ku meeriyey qaala nacam qaala caradta kitaabaka kitaabkaadii wixii aad ka qortay ma isu bandhigtay qaala laa weli qaala lam taktub wi waxba ma aadan qorin weli manaa akhtaadaa badneenaysa wax la wada ogyahay wa ayb waruwina can shaafici imaam wa can yaxya bni abi kaiir qaala man kataba ninkii wax qoro walam yucaarid aanan muqaabalaynin kaman dakala khalaa walam yastanji nin mas-uul galay oon soo istinjoonin qaabdaradiisa oo ka imaanaysa waxaa lamida ah ninkii kitaab inta wax ka qortay aanan muqaabala ku sameynin bu kalaamkan waxaa weeyaan yaxya ibn abi kathiir sax taabici weeyaan rag badan oo ayaga ka horey baa laga wariyay wa can ilakfash qaala wuxuu uri idaa nusika alkitaabu kitaabka haddii la qoro istinsaaq waa qoritaanka walam yucaarad aan kitaabkii kale la muqaabalaynin uma nusika kii wax laga qor laga sii qoro walam yucaarad kharaja acjamiya kitaabaad aad aad sheekh kitaabkiisa ka qortay adoon muqaabalaynin kaadiyaa laga sii qortay haddana kii adiga kaa sii qortay waa laga sii qoray wuxuu soo baxaba inuusan bacarabi noqoninba liannahu haddii waxaan waa waa kalaam isku wada xelan midna u midna kale si kale loo dhibciyo wixii wuxuu soo noqonaya waxba aan la akrin karin uma ina afdal mucaarada mucaaradatan ugu fiican an yucaarida aalibu binafsihi kitaabahu bikitaabi shaykh muqaabalatan ugu fiican waxa weyaan an yucaarida aalibu binafsihi naftiisa inuu kitaabkii soo qaato kitaabahu ou mucaaraday bikitaabi shaykihi ou muqaabalay maca shaykh nafsihi fi xaali taxdiitii iyaahu sheeka kitaabkiisa marna asigayaa kuu dhegeysanaya marna cid kalaa kuu hayso tan ugu fiican waxa weeyaan in adig kitaabkaada soo qaadatid sheikana kitaabkiisa asiga uu soo qaato laba muqaabalo waayo adigana asli fi tilmiidi aad ku tahay asigana waa sheikaadi waa xaalo wa xaalada kale kitaabkaadi nin kaloo mawthuuq aad u dhiibta huwa aladi yuqaabil wa sheikh yusalimu kitaabahu litilmiidin aakar waa muqaabalo sax ah, laakin waxaa ka fiican midda adiga aad tawalinaysa waxaa la yihahda laa yaxuku jildaka mithla dufrika ay carabta tirahda ayb an yucaarida aalibu binafsihi kitaabahu bikitaabi sheikh kitaabu sheikh yaa haayo maca sheikh nafsihi nin kale sheekha uma dhiibin fii xaali taxdiidi iyaahu sheika markuu ku xadiidka kuu akrinayo min kitaabii oo kaaga akrinayo kitaabkaada inaad ku fiirsatid markaas sheeki wuxuu akrinaya kitaabkaada ka fiirsanaysa walimaa yajmacu dalika wuxuu kulminaya min wujuhi اlاxtiyaadi dadaalka dhe wujiyaalkeeda iyo wاlitqaani min aljaanibeyn tilmiidkana wixiisa asaa iskale waa xariis calى salaamatiha shaykana waxa weyaan axaadiidkiisa acraf biha min gayrihi wma lam tajtamic fiihi hadihi اlawsaaf awsaaftan waxayna midkayna ay kuwada kulmin naqasa min martabatihi waxaa ka nusqaamayo biqadri maa faatahu minhaa muqaabaladaas wixii ka tegay haddii fiiri adiga anta tuqaabil sax bikitaabika lakin kitaabu shaykh biyadi tilmiidihi taani ayuhumaa afdal an yakuuna maca ashaykh marka middaa hadda adiga aad qaabalta kitaabaka bikitaabi shaykika calaa yadi tilmiidi aakhar anqas mima low qaabaltahu maca sheikh nafsi waxaa kasii hooseyso an yakuna kitaabuka biyadi zamilika huwa اladi yatawalى الmqaabala yuqaabilhu laysa calى sheikh inama calى asli sheikh biyadi yadi shakصi آakar whakada wmaa dakarnaahu waxaan soo sheegnay yaa awlaa ka fiican min iطlaaqi abilfadl اjaarudi alxaafid اlharawi qawlahu ou ilaaqi u yihi asdaqu lmucaaradati maca nafsika weeyaan ninkaasa wuxuu iri mucaarado waxaa u fiican mid adiga adiga aada mucaaradayso muqaabalaysa marka ibnu salaax wuxuu u fahmay mucaarada maca nafsika inuu tilmiidka intuu tegay sheekhi kitaabka soo qaatay kitaabkii sheekhi iyo kitaabkiisi asigaa isu fiirina kan u akrina kan u akrina keligiis marka maxaa la yihahdaa muqaabala maca nafsik saas hadduu ay tahay sax waa miduu ibnu salaax sheegaa fiican leannu qof keligiis waxma muqaabalayn karo haddaad tiraa labadan sadaraan kitaabkaan ka akrina labadan sadar inay sax tahay intaan akrinaya ma suurogeli karta min almustaxiilaat hal shay ku dhici kartaa xarfan bixarfin kelima bikelima haddaad tiraa sax qaala intaad ka fiirnay qaala cabdullaahi cabdullaahi sax wa laakin taas mataa matatantahi waa waxa weyaan midan laga bixi karin marka haddii ujeeda muqaabalat tilmiidi binafsihi bayna alkitaabayni saxwa hadduu xaafid ilharawi saas yihi qaad u haddii laakin muqaabalat asdaq lmucaarad maca nafsika maca nafsika bikitaabika calaa kitaabi sheikh maca nafsi haday tahayna waa suuradii ugu fiicneed ayay noqonaysaa marka sida loo fasiro waay ويستحب أنه ينظر معه في نسخته من xdر من الساamعيiن miman laysa معahu نسخة adiga hadda kitaabaad haysataa kitaabkaadaad sheeka ku akrinay qolo kaleo marka talaamiid oon kutub wadanin a meeshii fadhiso qoladaas waxaa haboon inay adigana kula fiiriyaan sidii hadhow نسkadan ay u noqoto نسko aygana qaabaluha calى sheikh mujarad النظر في kitaabika way kula lahaanayaan marka waxaa fiican yustaxabu annahu yanduru inuu fiiriyo macahu maca tilmiidi fii nusqatihi man inuu fiiriyo xadaray soo xaadiri oo min asaamiciina kamid oo min man kamida laysa macahu nusqatun aan haysanin laa siyamaa idaa araada naqla minha nuskadaas haddaad rabtid inaad wax ka soo guurisid oo tilmiidkan lamid noqotid markuu tilmiidkan sheekha ku akrinayo adigana fiirso nusqadan fiirso wqad ruwiya can yaحya bni maciin anahu su-ila waxaa la weydiiyey caman lam yandur niman fiirinayn fi lkitaabi wاlmuxadiثu yaqra' nin meeshaanu fadhiyaa muxadidkiina waa akrinay ninkii tilmiidka kitaabkiisa fiirsan qoladan xaadiriintana waa iska dhegeysanayaan qoladan dhegeysanayso aa la weydiiyey hal yajuuzu an yuxadita bidalika kitaabkii maalinkii la muqaabalaynayo oo wax ka joogay laakiin uusan fiirinaynin ma loo ictibaari karaa nin kitaabkii muqaabaley faqaala ibnu maciin wuxuu yihi amaa cindii falaa yajuuz liannahu kitaabka wax ku qoran maba ogeynba walaakin caamatu shuyuuki haakada samaacuhum shuyuuk dad badan waa iska aqbalayaan buu ri liannahum yaakuduuna bilxifdi saasuu qultu ibnu salaax wuxuu yihi wahada min madaahibi ahli tashdiid fi riwaaya ibnu macin mushadid waa la ogyahay oo waxaa weyaan aalibka meesha fadhiyo oo walow kitaabki yuusan fiirinin samaaci sheika uu akrinayo waa loo ictibaarinaya wasayaأtii dikru madhabihim waa imaan doonaa in sha allahu tacaala waصaxiixu ana dalika laa yushtaratu lamana shardiyo anahu yasixu samaacu baa ansaxayo wain lam yandur asla yuusan fiirin fi kitaabi xaalat اlqiraa'a oo ninkan sheika markuu o kutubta akrinay ninka fiirsanay waa tilmiid nimankaan ah kalena yuktab lahum samاع inahm samicuu min lafdi shay sidaas weya waanahu laa yushtaradu an yuqaabilahu binafsihi looma shardiyo bal yakfiihi waxaa ku filan muqaabalatu nuskati nuskadiisa in la muqaabaleeyo biasli raawi biasli sheika lagala jeeda wain lam yakun dalika xaalat اlqira yuusan ahaanin oo sheika waxa weyaan axaadiidan waa kuu akriyay maalin kale yaa kitaabka sheika laga soo qaaday nin mawhuuq ah qara-at zamiilaka calaa hada almawhuuq adiga nuskadii adaa iskale laakin lam tuqaabil anta binafsika inamaa biyadi tilmiidika aw aw zamiilika wain kaanat almuqaabalatu calaa yaday gayrihi shiika bay xataa yuhaynin laakin waa goormaa ida kaana gayrka hadduu yahay hiqatan mawhuuqa bidabti oo aslu sheekh inuu asiga markasta hayo shardi ma ah haddii nin kale oo طulaabti wax ugu celiya u jiro asli sheekh waa qaadan karaya waa ansaxayaa buu kuleeyahay ayib qultu waxaan idhi wajaa-izun waxaa banaan an takuuna muqaabalatuhu kitaabkiisa inuu muqaabalay bifarcin ou la muqaabalay farcigoo qad qubila la muqaabalay almuqaabalata almashruuطa muqaabaladii la shardinay biasli shaykihi shaykiisa asalkiisa asli samaaci u ahay asiga fiiri markaan dan waxaa weeyaan axaadiis kuu akriyay waad ka qoratay axaadiidtan waxaad rabtaa inaad aslu sheikh ku muqaabalayso waa ku sahlanaana weyse kitaab kale aslu sheikh laga qoray laakiin aslu sheikh lala muqaabalay oo shuruudii muqaabalada laga helay haddaad kitaabkaada ku dul akrisid oo lagu saxo waxaa weyaan idan way ku filan tahay lianna hada farc bacda muqaabalati liasli sheikh saara aslam sidaasay noqonaysa wakadalika idaa qaabala biasli asli sheikh almuqaabali bihi aslu sheikh mid aan aba kasii fiican waxaa way sheekii xadiidka aad ka maqashay oo aad ka qoratay markaad rabto inaad ka muqaabalaysid asalkii waadba ka gudubta sheekaan asalkii asiga wax kasoo qoray shayku sheekihi asalkiisi aada muqaabalayso markaaba sheekaad ba meesha iskala sinaatay maanta waxaa weeyaan tajaawasta sheik ma fi ay mushkila lannahu sheekaada wuxuu asal ahaan u haysto inamaa huwa manquul min asli shaykihi saas a ayib wa jaa an takuna muqaabalatu aw allahuma sali ala muhamed anaa wax kasoo booday وجائز أن تkuna مqاaبلته بفرع qad qubila مqاaبلة mشhور بأصل شhيkhi أصل وkذلika إdا qاaبل تلميdki بأصل أصل الشhيk المqاaبل bه أصل الشhيk شheekaadan asalkiisi oo shayku shaykihi laakiin labadan asalaa la rabaa inay mar hore muqaabaladooda dhacday لأن الغرض المطلوب waxa weeyaan an yakuna kitaabu aalibi inuu noqdo mutaabiqan mid macnaha lamid ah liasli samaacihi kitaabkuu asiga wax ka maqlay asalkiisi ahaa inuu lamid noqdo wa kitaabu shaykihi la an yakuna aalibu kitaabu aalib mutaaliban liasli shaykihi wa kitaabi shaykihi fasawa may an yakuna kitaabu aalibi mutaabiqan inuu yahay mid oo lamid ah liasli shaykihi liasli samaacihi aywa oo shaykhaadi kitaabkiisi ah wa kitaabu shaykihini fasawaa weeyaan haddaad aslu shaykiga ka gudubtid oo shayki shaykii aada gaartid waa lamid fasawaun xasala dalika midkaas ku xasilo biwaasitatin oo qof kala la muqaabalay aw bigayri waasita aslu shayk naftigiisa kuu muqaabalay labada waa lamid walaa yujziu dalika midkaas ma gudaayo cinda man qaala ninkii yihi laa tasixu muqaabalatuhu asalka in la muqaabalay ansixi mayso maca axadin lala muqaabalay gayri nafsihi waxa weeyaan adiga kitaabkaadi qof kale uma dhiibi karta dadaa qabaa walaa yuqalidu gayrahu gayrkiisana ma taqliidinayo oo waxa weeyaan in aslu kitaab in la helaa la rabaa walaa yakunu mana ahda baynahu wa bayna kitaabi shaykhi waasitatun ma ahaato dadaa saas qaba walyuqaabil nusqatahu nusqadiisa oo tilmiidkii bilasli binafsihi xarfan xarfan xataa yakuuna calaa hiqatin wayaqiinin intuu ka noqdo min mutaabaqatihaa nusqadiisa inay mutaabaqas lahu liasli sheikh wa hada madhabu matruuk wa huwa min madaahibi ahli اtashdiid almarfuudati fi acsaarina yani wuxuu leeyahay kitaabkaadi qof kale intuu qaada aslu sheikh makuu muqaabalayn karo mu aslu sheikna nin kale oo asiga ahan waasida kuma noqon karo kulama muqaabalayn kara anta alaslu fi riwaaya kitaabku waa inaad haysataa washaykh huwa shaykuka fi aslihi waa inuu asiga yahay midkuna muqaabalaynay laakiin wixii kaloo aan soo sheegin oo dhan lama ogolo dadaas sidaas qabaan laakin waa ahlu tashiid booda ama ida lam yucaarid kitaabahu biاlasli aslan ama ida lam yucaarid kitaabahu haduusan muqaabalayni bilasli ousan ugu bandhigin aslan maba la helinba faqad su-ila alustaadu abu isxaaq alsfirayini can jawaazi riwaayatihi inuu wari karo minhu min dalika kitaab faajaaza kitaabka sheekhi waad ka qortay qabla maa tuqaabil ma banaan tahay inaan wax kasii wariyo abu isxaaq wuxuu uri nacam وأjاaزه الحاaفظ أbو بkر الخطيب أيضا وبyna شhرطh lakin hal شhرط buu usameeyey فذkر wxu sheegay أنه يشhترd waxaa loo شharطiyaa أn تkuna نسخth inay ahaato نqلت min الأصل in laga soo wariye فرع in laga soo warinin وأn يubayina inuu cadeey waa شharطigi labaad عnda الرiواaيaة أنhu asigi lm يucاarض hadihi النسخة اlatي أxadiثkم بها أنha lam تucاarض بأصل الشhيk inuu dadka yihahdo waaka waxukiya waxukiya can shaykihi waxaa laga wariyay abi bakr barqani anahu sa'la abaa bakr ismaacili saaxib mustakraj calى صaxiix hal lirajuli ma leeyahay an yuxaditha inuu inuu khabro ou taxdiifiyo bima kutiba can shaykhi wixii laga qoray oo walam yucaarab biaslihi kitaabkii shayka laga qoray oo aan muqaabal lagu sameynay ma laga qorin kara qaala nacam walakin laa budda an yubayina inuu cadeeyo wa anahu lam yucaarid qaala wuxuu uri wahada huwa madhabu abi bakrin albarqani fainahu rawaa lana axaadiida kahiiru noo wariyey qaala fiiha akbaranaa fulanu walam ucaarid bilasli una ku daray qultu waxaan idhi walaa budda min shardin thalith ibnu salaaxa dhahay wahuwa an yakuuna naaqilu nuskati nuskada midka kasoo naqiyey min alasli kasoo naskiyey waa inuu ahaada ayra saliim hayra saqiimi naqli ninkuu naqligiisa nimuu xumaan waa inuu noqdo bal saxiixa naqli inuu noqdo qaliila saq uu leeyahay nusqada laleeyahay ayadoonu la muqaabalayn wax waa laga wari karaa haddaan ba niraa waa banaan tahay maca shuruud alati dakarnaaha waa inuu haddana noqdaa ninka wax soo naskinaya nin asalkiisa lagu yaqaano ninba oo mutqin ah laakiin dadaa jiro hadday saddex safxa qoraan akhtaadeeda ay faraha ka badanay ninkaas wuxuu qoro haddaan la muqaabalin lama ictibaarinayo shardi waxaa u ah inuu ninkii caddeeyo riwaayadi inuu haddana ninka naqliga sameeyey nin lagu yaqaano itqaan markuu wax qora inuu ahaado ayb uma inahu yanbagii waxaa haboono yihi an yuraaciya inuu ilaaliyo fii kitaabi shaykihi shaykiisa kitaabkiisa بالنسbة إlىa man fوqh ninka ka sareey مثla ma ذakrnaa waxaan sheegnay أnhu yuraaciihi inuu ilaalinayo min kitaabihi waxa weeyaan marka aada leedahay kitaabkayga ana أcridhu wa uqaabilu calىa asli kitaabihi oo shaykaadi shaykaadi asalkiisana waa in lala muqaabaleeyey sidii adiga farcaada ad asli sheekh ugu muqaabaleysa laakin haddii aslu shaykika muqaabaladiisi ay mukhtalo tahay laa macnaa limuqaabalati farcika biasli shaykika liannaha mukhtala beesh fii shayki shaykihi saas wa walaa yakunana ma ahaada ka طaa'ifati min aطalaba qaar oo ardada kamid a ah, idaa ra-ow hadday arkaan samaaca shaykin sheykh maqalkiisa likitaabin ay ku arkaan uu samciyey qara'uuhu calayhi way ku dul akriyaan min ayi nuskatin itafaqat markay arkaan kitaabkaana waxay arkeen inuu yahay samaacu sheikh kitaabkan fulaan aa maqlay marka mujarada samaac ma ma ku jirtaa anahu qubila biaslihi maya markay arkaan ana hada samaacu sheikh waxay ka dhigayaan asr وبالتالي يقرؤون ما عندهم من الكتب الفروع على هذا الكتاب اعتمادا على أنه سماع الشيخ ولم يتأكدوا أن هذا السماع هل معه مقابلة لأصله أم لا ما في marka waa نوع من التساهل weyaan مجرد السماع لا تغني عن المقابلة والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم